cadayn lahaa ama hunaa maxalu bayaanihi kitaabu cishrati الnisaa'i dumarka la dhaqankooda kitaabkiisa hunaa maxalu bayaanihi weeyaan dumarka in lala dhaqmo si wanaagsan lagula dhaqmo rabbigan ayaana faray wa tacaala oo rabbigan wuxuu le subxaana watacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka si wanaagsan kula dhaqdo oo kula dhaqmo mucaasharada waxaa soo gelay jacaylkii mucaasharada waxaa soo gelay dulqaadkii oo laisu dulqaato mucaasharada waxaa soo geli ixsaanka in loo sameeyo mucaasharada waxaa soo geli in loo gacan furnaado mucaasharada waxaa soo geli in loo naxariisto mucaasharada waxaa soo geli in waxaa weeyaan zallaadkeeda iyo simbirraxada ka dhaca aanan ajraq loo siinin haddii marba ay diin taabanaynin iyo sharaf ay taabanaynin cirdiga ay taabanaynin iyo waxyaaba aad u badan casharada marka aad bay u badan tahay waxaa weeyaan marka kitaabka looga hadlayo cishrada ayuu baabkan u baab yahay cishrada xataa noocyo la ogol yahay <clears throat> ama laisfaray iyo noocyo waxaa jirta aanan la ogolayn oo kaba soo qaad jacaylkii waa mxu waa ma'muur sida noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacala waxyaabaa la ogoley waxaa ka mid ah qofka inuu u iisho ood cadaalad darri darteed ugu iisho xaasaskiis mid ka mid ah ood kuu kala dulmiya waxyaabaha la ogoley ay ka mid tahay waxyaabaha la ogolaya waxaa ka mid tahay <clears throat> oo cushrada ka mid ah in ninka xaasas badan la in qalbi ahaan uu mid la jiri karo laakiin dhaqankii iyo qasmigii iyo habeen habeenkii iyo masaariiftii iyo wejifurnaantii iyo dhan walba in muxuu aha uu u simo waxyaabaha ayadna loo baahan yahay ayay ka mid tahay eh, cishrada waxaa soo geli khayrada iyo hinaasada iyo masayrka dumarka ku dhaca iyo ragga labadaba waxaasoo dhan ayaa insha allah tabaaraka watacaala ayaan kaga hadli doonaa oo axaadiista nabigeenana calayhi salaatu wasalaam ay noo qeexi doonaa noona cadayn doonaa biidn illahi tabaaraka watacaala nasal allah taysiira watowfiiq <clears throat> baabu xubi الnisaa dumarka in la jeclaada ayuu baabkan baab yahay xubiga in ninka uu xaaskiisa jeclaado haweeneyda ninkeeda ay jeclaata waa wax jibili qofka waxaa weeyaan ku beernood ilahay ku beera subxaana wa tacaala labadan jinsi oo jinsigan labka ah oo ragga ah iyo eh, jinsigan kale oo dhadiga ah oo dumarka inay muxuu ahaa isu ilmaanoo is soo jiitaan sida magnadki oo dumarkana ragga ay soo jiitaan oo dumar hadduu ninka arka inay qalbigiisa uu soo jiito sidoo kalena waxaa wey dumarka haddii ay rag arkaan ragga ay usoo jiidmaan oo wa wax ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala fidradaas iyo shahwadaas iyo xubigaas iyo waxyaabahaas marka arinta ayada ah halka shay oo marka uun la ogolya waxay tahay xubi iyo injidaad diinta ay ogasha oo ah guur iyo muqadimaatu guur hordhacyada guurka oo khidbada doonitaanka iyo shukaansiga banaana oo waxaa weeyaan kan hadda adduunkan qaatay oo hadda yani saaxiibo ay yihiinoo sana iyo labo sano iyo dhowr sano iyo soconayo iska baab kale ah oo mararka qaar laga yaaba inuu muxuu ah simbirraxdo meelo aanan raalli warba ka ahayn oo ku dhaca ka isaga macno weyn ma lahan laakiin muqadimaadka marka guurkii waxaa weeyaan wixii ka horreeyey oo nadaradii sharciga ahayd iyo wadahadalkii iyo heshiiskii iyo guurkii xubiga oo dhankaas ariiqaas wariiqadaas laga galo baa la ogoliyay markii laisguursado kadib markaasuu xubiga xaqiiqiga ah iyo jacaylka xaqiiqa bilaabana weyaan <clears throat> bilaabana baabu xub nisa dumarka in la jeclaado baabkan baab yahay qofka marka hadduu xaasaskiisa jeclaado ama xaaskiisu jeclaado ama xaaska ay muxuu ahaa ninkeeda jeclaato oo wax dhibaato haba yaraato aan kusugneen bal waa shay firada waafaqsan oo aad iyo aadna muxuu ahaa aan eh, loo jecel yahay oo wanaagsan weyaan xadii saddex kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis xasanan saxiixa qaala alimaam qaala xadaanii shaykhu اlimaamu abu cabdiraxmaan annasaa xadaanii qaala wuxuu yihi xadaanii shaykhu اlimaamu abu cabdiraxmaan الnasaa-i ninka saa dhahay ninka dhihi waa ninke waa arrin nagu cusuboo markii labaad ayaan filayaa inay arrin noocanna soo marto alqaa'il huwa tilmiidu alimaam الnasaa-i alimaam الnasaa-i ardaygiisa ayaa wuxuu leeyahay oo muxuu ahaa abubakr msani masuni waa taqaanaan oo ragga xertiisa ragga ugu mashhuursan ahaa iyo ragga ruwaadda sunanka ayaa wuxuu leeyahay xadaanii waxaa ii waramay ashaykhu شhaykhii alimaam ee imaamka abu cabdالرaحmaan cabdiرaحmaan abiha النasaaئي ahaa ayaa ii waramay qaala wuxuu yidhi abu cabdiرaحmaan النasaaئي raximah الlah أhbaranaa waxaa noo waramay waraxima kadalika tilmiidahu abu bakrin sini o ibn suni qaala ahbaranaa alxuseyn ibnu ciisa alqowmasiy bifatxi alqaaf ayaa hadda idiin qoran bidami اlqaafna waxaa weeyaan waa shayga mashhuurka alqumasi alqumasi qaala xadaana salaam ibnu mundir qaala xadaana alqumasi marka aطaa'i waa saduuq saaxib xadiid qaala xadaana cafaan ibnu muslim albahili iqaة habt qaala xadaana salaam abulmundir almuzani mowlaahum waa saduuq yahim can haabit ibnu aslam albirani waa iqaة cabid can anas bn maliki radi allahu tacala canhu arda khadimi rasuuli اlahi sal sl qala wuxu yh anas malik qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm xubiba waxaa lii jeclaysiyey ilayi aniga min dunya min addunya adduunyadan waxaa liiga jeclaysiyey annisaau dumarka iyo xasaska iyo waiibu carafta iyo carfoonka ayaa lii jeclaysiiyey wa waxaa la yeelay quratu cayni ilqabowsigaygana fi salaad salaada ayaa la yeelay saasuu nabigeen sal allahu alayh waali wasalam marka xubiga dumarka nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunkan mark laisku dardaro labada shay oo adduunye ahaan uu jeclaa ka adduunye ahaan waa ka diin ahaan waa waxaa weye qurata cayni fi sala waan arki doonaa waxaa weeyaan annisaau dumarkii iyo wadiib iyo waxa carfoon arrintaas xadiidkan wuxuu ka warramayaa in nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa uu aada u jeclaa isaga ayaana nabigeena qirana sala allahu calayhi waaali wasalam oo caddayni waana sharaf oo ceeb ma ahan waa fadiilo oo radiilo ma ahan waa saraaxa oo tadliis kuma jira waa wax cad weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu xaasiiskiis jeclaana waa noo imaan doonta weliba maxaa weye qalbi ahaan marka la yihahda oo ummuna caaisha uu sii jeclaa ayna kaga sii horreysay ummuna khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha wa ardahay kaga horreysay arrinkaas marka xubbigaas noocaas ilaahay subxaana wa tacaala geliyey nabiga jirkiisa geliyey oo dumarka inuu jeclaado ah waxaa weeyaan wax badan bay culimada sheegaan laba arrimooda ugu weyn ay leeyihiin tan koobaad rabbigeen subxaanahu wa tacaala jacaylka dumarka ayaa ragga caadiga ah in ka badan uu geliyey lidaalika xadiid fi saxiixa ah ayaa saxaabadu waxay leeyihiin waxaan ku sheekaysan jirnay in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam awoodda soddon rag ah soddon rag awooddooda oo agga ay uleeyihiin ragnimada uleeyihiin in nabigeen la siiy riwaayo kalena waxaa weyaan waxaa wey arbaciin afartan awoodood oo awoodeen awoodda ragga caadiga ah in loo siiye dhanka ragnimada ayaan ku sheegaysan jirnay saxaabada leeyihiin radia allahu tacaala canhum wa ardaahum arrinkaas marka nabiga la geliyey oo jacaylkaas lagu abuuray culimada laba ku fasiraan waa midoo waxaa weeyaan jacaylkaas isaga ah markaad waxa aad u jeclaato waa ibtila waxaa lagu imtixaamay nabigan oo lagu ibtileeyey shuraxda qaar leeyihiin inuu dumarka jeclaado oo dumarkiisa uu aad u jecel yahay soo qodob maaha waxaa kaloo la faray takliif aad u culusna waa la saaray oo yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata risaaladii oo culays badan innaa sanulqi calayka qowla faqiilan baa nabigeenna dusha laga saaray calayh salaa slam inuu dadka gaarsiiyo dumarkiina la jeclaysi marka imtixaanka nabiga la saaray marka wuxuu yahay in dumarkii la jeclaysiiyey dhankii kalena waxaa weeyaan takaaliif aan inaba caadi ahayn oo dad kale aan saarnayn la saaro waxaa lagu imtixaamaya marka in jacaylkaas qalbigiisa la geliyey oo dumarkiisa loo geliyey iyo awooddaad la siiyey inay ka mashquulini tabliiqi risaalada in kale marka waa imtixaan bay leeyihin waa imtixaan nabigeennana calayhi الsalaatu wasalaam imtixaankaas wuu ka barmoosay wuu ka baasay biafdal wujuhd ballaqa risaala waada amaana waadda amaana amaana wanasaxa اlumma wakashafa allahu bihi اlguma wajahada fi اllah xaqa jihadihi xata ataahu اlyaqiinu min rabbihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wacaddahay tusaale yar nabigeena calayhi salaat slaam kaana fii mihnati ahlihi reerkiisa u khidmayn jiray shaqada gurigu qaban jiray faidaa uqiimat الsalaa markii salaada la aqimo nabigeena wuu bixi jiray qof aan la aqoonin camala iska dhigi jiray oon weligiis aan filan naga daawanona arkin marka maxaa isbarbar yimid xubbigii iyo khidmadii reerkii iyo amarkii ilahay baa isbarbar yimid markii ay ilaahay aacadiisa iyo ilaahay diintiisa timaado ehel adeegii iyo baabkiisa iyo xubbigiisa iyo inay jirin ayaa laga dhigaa agga lagu tuuri xaggaa lagu tuuri oo nabigeena ala sl slam wuxuu marka qabanayaa casiimadii iyo hawshii loo diray balliq iyo iyo camalkii loo diray ayuu qaban jiray marka imtixaankaas nabigeena la mariyey oo dumarka qalbigiisa la jeclaysay oo lagu abuuray jibiil ahaan looga abuuray ood ilahay ku abuuray subxana wa tacaala imtixaan bay ahayd imtixaanka asagana waa ka baasay qolasaasay leeyihin culimada qaar qaarna waxay leeyihiin jacaylkaas ilaahay subxana wa tacaala dumarka uu geliyey uu geliyey nabigeena sal slm inuu dumarka jeclaado oo weliba loo idmay inuu afar ka badan guursan karo arrinta ayada waa xikmo rabbaani ahoo rabbigeen subxaana watacaala wuxuu u yeelay xikmada ku jirta ay tahay waxaa jirta waxyaaba nabigeenna calayhi salaatu salaam carabkiisa aan ka soo bixi karin kaana akara xayaaan min alcadraa fii khidriha soomehen nabigeena ala sl slam haweeneyda iyo gabadha muxuu ahaa bikaanada ah oo gandoobkeeda iyo qolqolkeeda ku jirta kuwa hadda tictog maaha la socda tictog kuwa jooga maaha kuwaas waxaa weyaan khadraga mxuu ah halkaas ku jirta wuu ka xishood badan nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam marka waxyaabo marka ku saabsan arrimaha guriga qowska ka dhaca oo wada dhaqanka ninka iyo naagtiisa janaabada sida looga qabaysto sida xaydka layskaga dahiro waxyaabo badan oo shariicadina in la sheego oo la barta ay waajib tahay ooy salaadii la-aanteed ansaxaynin oo soonkii la-aantii ansaxaynin oo waxaa weyaan acmaashii guryaha ka dhacaysay nabigeena calayhi salaat salaam dadka uma sheegi karo wuu ka xishoonaya adnaa aqrab daliil waxaa weeyaan nabigeena calayhi salat salaam markuu yidhi haweenayda ta'khudu firsatan mumasaka fatutbicu biha ahar dam addami markuu yidhi gabadha haweenayda markay xaydka ka daahir noqoto maro yar oo miski lagu carfiyey ee qaadanaysa oo dhiiggii ay raacinaysa gabadhii waa taqaanaa saxaabiyadeed waxay tiri nabi allow seen u raaciya nabigeenna fa ashaaxa can wajihi subxaan allah taaharii biha ilaahay baana zahane isku nadiifi intuusaa yiri nabigeena ayuu muxuu ahaa sooma garan kadibna markii saxaabiyadii umulmuminiin ayaa soo jiiday oo kadibna muxuu u sheegtay sida la yeelaa taahari oo nabiga xataa eh, tatabiciina bihi ahara dami saxaabiyada ku tihi umulmuminiin laakiin nabigeena taahari biha uu yidhi isku nadiifi intaas ma dhaafin marka dumarkaas hawlahaas usan nabiga sheegi karin badnaanta ay badan yihiin marka in umu salama radia allahu ta ardaha iyo umuna caaisha iyo umuna zaynab hakada sawda umaymuna mid walba arintii guriga ka dhacaysay ee mid walba xukunka asaga soo naqliso oy ummaddii u warto oy ummaddii ay barato nabigeena xaasa badan u guursada oo shareecadii qarsoonayd oo nabiga uu ka xishoon lahaa in dumarkaas ilaahay dadkii iyo ummaddii uu ku gaarsiiyo arrinkaasuu ilaahay dumarka badan ugu baneeyey sidoo kale awooddiina uu nabigeena uu siiyey saasna culimadu ay ku fasirayaan miday ahaataba tanna bele ma lahan tanna baas ma lahan ilaahay baa subxana wa tacala u banayy nabigeena calayi slat slaam oona jeclaysiiyey horeyna waati aan u sheegnayo nabi sulaymaan calayhi salaam in uu habeen yidhi boqol xaas oon leeyahay aan boqolkiiba caawo mari oon kulli wada galmooni kadib mid walbana wiil bay dhali wiilkaasna faris buu noqoni fardafuule oo jidka alle ku jihaada subxaana wa tacaala in shaa allahu basna uu hilmaamay dumarka dhanna oo habeenkaas wada maray insha allah hadduu dhihi lahaana kulligood ay wiilal noocaas sifada u tilmaamana ay la imaan marka ambiyada ilaahay subxana watacaala awoodo ka gooniyo ka duwan ayuu rabbi sii subxana watacaala marka ambiyada iyo rususha ilaahay subxana watacaala iyo dadkan caadiga ah, isku qiyaas iyo isku nooc ma ahan waxyaabo khawaas ood ilaahay gooni isii ayaa jirto sidaa weeyaan marka jacaylka nabigeenna qaar waxay u fasirayaan qolyaha mustashriqiinta iyo qolyaha munaafiqiinta iyo qolyaha mulxidiinta iyo qolyaha isku sheega maandoon oo culimada qaarna ay yihahdeen waa naardoon oo runtii mulxidiina waxay ku sheegeen in uu nabigeenna ahaa xataa kuwii muxuu ahaa kartuunkas ka samaynayay denmark iyo meesha la dhihi jiray sweden iyo meelo badan ka samayn jiray faransiiska iyo waad garanaysaan nabigeen inay u sawari jireen shahwaani hadduu nabigeena shahwaani yahay qof walba ayaa gabadhiisa la daba socday sal alla alay slam gabadho yaryar oo naasmanuuna insaxa tacbiir ayuu wada guursan lahaa laakiin wax gabar ah oo bikaaro uu nabigeen u guursaday calayhi salaatu wasalaam waxaa ka jirtay umuna caaisha inta kale islaamoo weyn oo qaarkood muxuu ahaa dhaqmo baxay sida umuna muxuu ahaa sawda iyo muxuuaha umuna umusalama iyo noocaas ahoo batay dhankii kale u batay ayuu nabigeena guursan jiray calayhi salatu slam aramila qaar agoo ah, laga dhintay qaar waxaa weeyaan wahakada hadduu marka shahwaanida aad sheegaysaan ay jiri lahayd nabigeenna gabdho yaryar ya ayuu dhinacood midig iska marin lahay labaatan horeyn labaatan hakada saad sheegaysaan saasuu yeeli ama sagaalkaa daba toban kowga u guursadayna gabdhow dhigan lahaa weliba lala doonay nabigeen sal sl bal ayaga laftarkooda intaa istaagay dhiji nabi allow naftaydan kuu hibeeyey alwaahibaat waad garanaysaan marka arrinta ayada arrin markaa jirta ma ahan aladiina fii quluubihim maradun kuwa qalbigooda uu jiran yahay iyo kuwa munaafiqiinta iyo kuwa gaalada de gaalada ayaga ayaa nabi wax ka sheegan alai sl slam maba lagu eedayn karo maxaa yeelay wayba beeniyeen kadabuuh ma hadda anaga miyaan wax ka sheegna malaha haddii aad aragto qof muxuu ahaa waalan alla qofkan waalan iiriy qofkan waalan iiriy qofkan waalan iiriy adaa qof waalan noqona markaas mugti marka gaal inuu nebi maxamed ala sla slam wax ka sheego ama uu muxuu diintiisa beeniyo isaga la yaaba ma laha laakiin layaab kale waxaa weeyaan laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullah ayaan leeyahay muslimnimaan sheegani nabigeenana calayhi salaa slam habdhaqankiisa ilahay wuxuu baneeyey ayaan duri taas waytan markaan laisla helayn islaamnimo iyo nebi maxamed baan muxuu ahaa afarku godi laislama helay ya ima kufur ya ima itibaac nebi sal slm mia fi lmia waa kaloo jiro waa muxuu ahaa waa ima wa ima inaad nebi maxamed boqol kiiba boqol oo koobaadda ood iimaankaada aad wax alla wixii uu la imaaday aad qaadato dhaqankiisa aad boqol kiiba boqol aad saxdo iyo inaad islaamnimada aad ku jirnood bannaanka joogto falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima waaya nabigeena marka wuxu leh sal allah alay slam xubiba waxaa la jeclaysiyey ilaya aniga min addunya adduunyadan iyo adduunyadii annisaau dumarkii iyo waiibu carfoonkii wajucila waxaa la yeelay quratu cayni ilqabowsigeeda fi salaat ilqabowsigayga waxaa la yeelay fi salaati salaad weeyaan xadiiska ku sagaal boqol iyo afartanaad wa xadiis akhbarna cali ibnu muslim الطusi wa qala xadaثna sayaar ibn xaatim الcanزي wa saduq lahu awham qala xadaثna jacfar ibn sulayman الضubci mowlahum wa saduq zahid bn tashayc qala xadaثna haabit ibn asl bulani wa iqaة caabid can anas bn maliki radi allahu tacala canhu arضah wa khadimi rasuli lah sal slm qala wuxuu yih anas bn malik shaqa maanta aan kulligeen laga yaaba inaan wada qaban lahayna ama nin walbuu jeclaala inuu qabtay ayuu haayey oo nabigeen uu qabtay ilahay uu ku karaamay subxana wa tacala waxaa laga yaba inuu nabigeena ala sl la manzili noqdo ood meeshii aad joogay ilahay uu geeyo subxana wa tacala ood nabigeena fi اlaakhira muxuu ahaa muraafaqat nebi sal slm uu rabbi siiyo qala wuxu anas malik qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm xubiba waxaa la jeclaysiye ilaya aniga annisaau dumarkii xubiba waxaa la jeclaysiye ilaya aniga annisaau dumarkii ayaa la jeclaysiye waibu iyo carfoonkii wajucilat waxaa la yeelay quratu cayni ilqabowsigeed fi salaad ayaa la yeelay wey arixna biha ya bilaal bilaalow salaada nooga raacay ou nabig dhihi jir sal allahu calayhi waali wasalam salaadda arrin adduunyama ahan waa arrin aakharo marka ilqabowsiga nabigeen iyo quratu caynihi waa salaadi weeyaan ya qofka inuu salaada ilaahay subxana wa tacaala waxyaabaha ilaahay uu qofka ugu nicmeeyo oo weyn waxaa ka mid ah alkhushuucu fi الsalaa watadabbur fi اlqur'aan labadaas qofkuu ilahay iskugu daro kadibna taajna ugu dhigo oo halkaas muxuu aha taaj ku sugan uu ka dhiga alkhlaas fi اlqowl اlcamal oo saddexdaa rabbi uu qofka iskugu daro guul aan dhammaasho lahayn ayuu rabbiga siiy subxana wa tacaala wax kasta oo hadalood ku hadlayso lilaah alla darti ha lagaa sheego ha lagaa maqlo ha lagaa muxuu aha wariyo oo muxuu ahaa hebel waa saas abadan ficil kasta ood samaynayso oo wanaagsanna waa saas oo kale alikhlaas fi اlqowli wاlcamal waa taajki labada garbana waxaa weeyaan alkhushuucu fi الصalaaة wاtadabur fi اlqur'an ilaahay qofku saddexda isugu daro wallahi xaqiiqatan adduunkan janna ku geli adduunkaanuu janno ku gelaya lilaahi jannaة fi اdunya man lam yadkulha lam yadkul janaa alaakhira saasay culimada dhihi jireen ilaahay adduunkan janno ayuu kuleeyahy jannada ayada qofka aanan gelinna aakhira jannadeeda ma dhihi jireen culimada macnaheeda maxay tahay qur-aankan markaad akhriso ood dhadhansato ood macaansato oo waxaa weeyaan saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo muxuu ahaa salafkii siday ahaan jireen aad ula dhaqanto qur-aankii oo kadibna nebi aadam abuurkiisii iyo ilaaha subxana watacaala kownkan abuurka u abuuray iyo ambiyada ilaahay uu soo diray iyo waxaa weeyaan ma'aalka loo noqon doono jannada iyo naarti iyo ilaahay subxana wa taala cadamadiisa iyo awooddiisa badshigiisa iyo raxmadiisa aad qur-aan kaaga sheekeeye faqsusu lqasasa lacalahum yatafakaruun ilaahay cisaaska uu sameeyey cisaynta awliyadiisa iyo dullaynta rabbiga u dulleyey muxuu ahaa acdaa iyo cadaada diinta waxyaabahaas aad dhex jibaxda marka oo fabir markaad culaysya aad dareenta aad kadibna aad marta fabir ina wacdallaahi xaq walaa ystakhifanaka aladiina laa yuuqinuun marka waxaad ku jiraysaa marka fii amnin waamaan waraaxatin waطmi'naan xaalad aan inaba aan caadi ahayn oo qofka yacni haniyun biاllah wax walba allaad ugu deeqtan subxana wa tacala bini aadan awood kaste wax walba ilah baad ugu deeqta markaas waxaad noqonaysaa istagna billaahi min kulli shay ilah baad qof wax walba aad qabiil ugu deeqtoomi ood muxuu aha dowlad ugu deeqtoomi ood waxaa weeya dhaqaalo ugu deeqtoomi ood waardiye ugu deeqtoomi ilahay baa marka subxaana wa tacaala aad gelaysaa karafkiisa iyo kalaiisa iyo ilaalintiisa gelaysaa laakiin martabadaas waa martabo aad u sarraysa oo waa martabatu muqarabiin qofka markuu halkaas gaaro waxa weeyaan laa yandur ila ila اllah qalbigiisa meel kaleba maba aadaayaba wax walba alluu ka arkaya bikhilaafi ahlu shahwa iyo ahlulmujuun ayuu arrintaas ayaa cagsi isu yihiin oo waxaa weeyaan dhagax haddii ay fiiriyaan ahlushahwa dhagax waxay ka fiirinayaan hahway ka fiirnayaan xoolo hadday fiiriyaan hahway ka fiirnayaan hadday rag fiiriyaan hahway ka fiirnayaan hadday dumar fiiriyaan ayaga haba sheegin ahlu waa saas ahluliimaankana iyo dadka noocaas muqarabiintana markay nalkan arkaan waxaa weye allihii nuurkaanna siiyey ayay muxuu ahaa qalbigooda ka fiirinayaan markay nicmo arkaan ama niqmo arkaan allihii labadaas lahaa oo labadaba muxuuha milkiyo bixiyey wax kasta ilaahay bay ka eegayaan oo alkhalqu yadullu cala alkhaaliq khalqi kasta oy arkaan allii khaaliq ahay marka ay min khilaalihi ay ka eegayaan macnaheeda ma ahan arrinta la dhihi jiray muxuu ahaa alitixaad walxuluul madhab waxaa jirta oo wax kasta oo abuuran ilahay baa muxuu ahaa alla midoobay kuwo qaba oo qolyahan yacni baatiniyada iyo qaar raggan tasawufka ku xeel dheeraaday oo xallaaj iyo tiimkiisa iyo ibnu carabi ninka la yihah alcarabi maha carabi oo waxaa weyaan aan al ay ku jirin kan alka ay ku jirto waa taqaanaan waa ninka imaamka ahaayo saaxib eh, muxuu ahaa eh, tafsiir qur'aan kariim oo taqaaneen oo maalikiga ah ma aha ibnu carabiga waa ninkaas eh, ahaa tasawuf weliba dee camiiq ahoo isaga iyo xallaaj ninka la yihahda iyo kuwo badan ayaa jireenoo waxaa weya ilaahay bay koleyba ay hor joogaan hadda marka waxaan kala jeedaa mansilada marka ayada waa mansilo aad weyn oo qofka ilaahay keligii uu siiyo ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala siiyo nacam wajucila quratu cayni fi salaa wajucilat quratu cayni ilqabowsigeed waxaa laga yidhi fi salaat salaada xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo kow iyo fartanaad waa daciif qala imam nas abarna axmed ibn xafs ibn cabdilahi asulami alqaadi wa saduq qala xadaana abi abihina waa xafs ibn cabdilaahi asulami alqaadi waa saduuq qaala wuxuu yidhi xadaanii ibraahim ibnu ahmaan alkhuraasaani wahiqatu yuqrib takuli ma fiihi bilirja waqiila rajac canhu can saciid bn abi caruba waa taqaana waa iqa can qataada bn dacam sanuusi albasri waa iqatun habtun yudalis can anas maalikin radi allahu tacala canhu arda qal anas maalik lam yakun min shayin shay axaba la kalgacaylo badan yahy ilaa rasul rasulka sal l slm xaggii bacda nisaai dumar kadib min alkhayri fardaha xadiiku waa daciif marka baabu meyli rajuli qofka inuu u leexdo ood u xagliyo ilaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaar ka mid a duuna bacdin barka kale waciidka goodii kusoo arooriyu baabkan u baabiya waa khatar xadidka sagaal boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadis saxiix akhbarana cmr بن cli فلاس wa ثiqة xاaفظ qال xadثna cبدالرحمن بن هدي وإmامka qال xadثna hmام بن yaحيى الcawdي mawlaahum wa ثiqة رubama wahm can qataada ibni dacama can nadr ibnu anas ibni maliki radi allahu taala raximah اllah wa iqa can bashiir ibni nahiik asadowsi wa iqa can abi hurayrata radi allahu taala arda cabdiraxman sakhr dowsi waa rawayat islaam can nabi nabig wxu sal sl qal nabig wuxuu yihi man kaana lahu qofkay u ahaata imraataan laba haweena man kaana qofkausanat lahu isaga imraataan laba haweena laba xaas weeyaan oo yamiilu u leexda liixdaahuma labadooda mid ka mid u iisha oo u xagliyo cala alukhra tan kale ka xagliyo oo iyada u xagliyo ee jaa uu imaana yowma alqiyamati maalinta qiyama axadu shiqayhi labadiisa dhinac maailun mid ka mida maailun ixdaa jaa uu imaada yowma alqiyamati maalinta qiyama axadu shiqayhi labadiisa dhinac midkood maailun uu yahay mid leexsan oo muxuuha saas ah ayuu imaanay nabig sal slm dhinac dhan ayaa waxaa weeyaan barlaata noqoni amaba waa qaloocsanaanaya sifada ay noqon ilah ba ogsan subxana wa tacala lakiin nabigan wuxuu sheegay inuu leexsanaan doono marka dulmigaas adduunku ugu galay marka khalqigii alawaliin walakhiriin alawaliin waalaakhiriin ayaa dhammaantood inuu cadaalad xumi sameeyey oo daalim u ahaa ayaa lagu hor fadaaxayna ilah baa ku fadaaxayna subxana watacaala ma ahan intii reer ay isla degnaayeen nairobi ama xaafadihii ay joogeen ma ahan ama magaalada ma ahan ah, nebi aadam maalinta la uumay calayhi salaam ilaa qiyaami saaca intii khalqiga ilaah uu uumayaa kullii hortooda lagu fadaaxaynaya waxaa laga yaabaa xataa in lagu cadaabo cadaabkiina looga gudaa laga yaaba fadaaxada bas aan lagu daynin nasal allah salama alcaafiya marka ya fain lam tacdiluu fain lam tacdiluu fawaaxida haddaa cadaalad aadan samayn karin oo dulmi samaynaysaan ood mid u iilanaysaan u leexanaysaan middoo ag jooga halkaas waxaa weeye matnaa wa hulaaثa warubac fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida middoo ag jooga saasuu rabbigan le subxaanahu wa tacaala oo cadaalad darreed iyo ad ka baqdaan saddex kun sagaal boqol ka dhaaf subxaana wa tacaala raggii hore oo muxuu ahaa odayaashaha haweeneyda marba haddii ay dhaqmaad baxdo oo marba ay canugu u dambeeyey ay dhasho oo dhiiggii u go-o xilligaas bas waa macsalaama yaa odayaashaa u banaan jiray arrinta ayada maba maba lasku abadan ayaga laftirkoodana waxaa weeyaan eh, riti qooq furay waa bas wabilahi towfiiq yacni waa lasii dayni hawlihii mataqaanaa eh, ilaah uu dhihi jiray subxaana wa tacaala uu yidhi maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaam soomahn xaamka ma taqaanaan waa riti weyno waxaa weeyaan markuu geela inta lagu deeyo kadibna muddo uu muxuu ahaa abaahiyo ayaa kadibna khalaas la dayni oo tacdiim marka lama rarta lama gato lama qasho wahaakada reerka wahaakada xaam marka sidii oo kale laga dhigi gabadhi haweenaydii khalaas looma hoydo in nin inaag ay isu ahaadaan ma jirto hakada eh, maca salaama gabadhi yareyd unbaa muxuu ahaa baahyarti unbuu wadaadka ag fadhiisani ama odayga ag fadhiisani khatar wa halis ayadani waxaa weya war nin waxba kuma faraaya iska dhihi waa taqaana soomaalida eh, de xishoodkooda aska taqaanaa moogta waxbana aniga hadda da'daana joogmi hadda aan saasay dhihi yacni imtixaan imtixaan waa moogta marka hawsha ayada khatar waa waxaa weeya dumarkaas ilaahay subxana wa tacala hanaga badbaadiyo alla hanaga badbaadiyo khatar halis weeyaan halis waa waaya xadii saddex sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad waa daciif akhbaranii moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya ayaa dhalay waa iqa ismacil ibn culaya ayaa dhalay waa maxamed qala xadaثna yaزيid ibn haarun اlwasطi wa iqaة mutqin caabid qala amana xamaad ibn slmة wa iqaة caabid can ayub ibn abi tabin skhtyan wa iqaة habt xuja qaal can abi qilaabat cabdالlahi bn zayd اljarmi wa iqaة fadl kaثيr irsaal can cabdillahi bn yaزيid albصri wa radiic caaisha waqahu اcijli qaalat can caaishata ummina caaisha waxay ka wariyey qaalat waxay tiri ummuna caaisha radi allahu taala ardaha wa abiha kadalika qaalat waxay tihi kaana rasul rasulka wuxu sal slm yaqsimu mid qaybiya bayna nisaa'i dumarkiisa ayuu qaybin jir nabigana sal slm oo mid walla habeenkeeda qasmi ayuu siin jirayoo tookooyinkooda ayuu siin jiray uma kadibna yacdilu cadaalad ayuu samayn jiray oo mid habeenkeeda iyo maalinteedii kama gudbi jirin masalada marka laga hadla culimada qaar waxay leeyihiin qasmiga waa habeen iyo maalin labadaba tan habeenka ay tookadeeda tahay maalinteedina ayadaa iskale marka tii kale maalintii uma tegi karo oo gurigeeda ma aadi karo ilaa inuu dan iyo xaajo kale waa gooni oon laga maarmaynin qaar waxay le qasmiga waa habeenka kaasaa dhib yaraan lahaa in habeenka ad ahaado maalinta marka xor la ahaada ayaa fududaan lahayd laakiin jamhuurta culimada waxay qabaan habeen iyo maalinba in cadaalad loo baahan yaho qasmigii waxaa weeyaan halkaas uu yahay weyaan waaya yaqsimu mid qaybi ayuu aha bayna nisaa'ihi uma kadib yacdilu cadaaladuu samayn jiray uma yaquul wuxuu dhihi allahuma alay haada kan ficlii waa ficilkaygii habeen kasta inaan tii eh, tookadeeda anahoyda waa qaybintaan qaybiyey haada ficlii waa ficilkayga fiima amlik waxaan malkiyo oo wakhtigii inaan mxuu aha aan mid eh, wakhtigeeda middi kale aanan siinin waa waxaan awoodi karo falaa talumnii ha igu eedaynin fii tamliku wixii adiga aad hanato walaa amliku aanan hananin wuxuu ilaahanta maxay tahay waa qalbigii ninka labada xaasla waxaa dhici karta labada xaasba inuu iskusii jeceliy waa suuragal waa dhici karta oo labadoodaba si siman u jeceli sid ilmihiisaba muxuu ahaa laga yaaba inuu si siman u jeceli waxaa dhici karta midda inay u roon tahay ood midda muxuu ahaa qalbigana sidiisaba bini aadamkana meesha u roon naftaa raacda soo lama dhihi jirin nafta meesha u roonay raacdaa in waxaa weya meesha u roon ayado u qayliyyaraydo muxuu ahaa u naxariista badnaydoo inaad u yara suuragal sooma midi kale dumarku waa kala tab badan yihiin waa kale adduunka dhan walba waa la kala badan yihin ragyaa kala badan dumarkaa kala badan yacni dad isku aqoonna ad arkaysaa kala badan marka waa la kala badan yihin waxa laga yaaba middo inay awood u leedahay inay ninkan ay soo jiidata middoona ay hankooliso oo muxuuha dabcigeedii iyo dhaqankeedii qalbiga marka uu tan nacam uuu soo hoyani biilka uu siini masaariifta kula shay laakiin qalbiga tan kalaa ka hanatay taas marka inaan laisu qabsanin Eh, waa tan marka muxuu ahaa xadiidka saas uu kusoo oray lakin xadidka waa daciif lakin xadiid kale oo macnahaas cabiraysa ay noo imaan doonto inuu nabigeena ala sla slam qalbigiisa jeceylkiisa uu ahaa aad u jeclaa umuna caaisha radi allahu taala ardaha oo noo imaan doonto oy dhib lahayn baabu xubi rajuli qofka jacaylka u jeclaada bacda nisaa'ihi haweenkiisa eh, qeyb ka mid a ah, agtara min bacdi marka kale in ka badan uu jeclaado jacaylkiisa aad kordho kulli wuu jecel yahay xaaskiisa ninka xaas uusan jeclayn lama joogi kara laakiin jacaylka ayaa nisba ah mid waxaa laga boqol kiiba soddon mid boqol kiiba konton mid boqol kiiba toddobaatan mid boqol kiiba boqol waa kada marka waa saas suuragal soo maha marka waxaa kala duwan marka maylu rajul ilaa bacdi nisaa'ihi duuna bacdin iyo xubiga waa kala duwan yihin xubiga waa qalbiga maylkana waa habdhaqankii iyo muxuuha biilashi iyo baryadii iyo wax lamidkaa taas ayaa maylka ah iyo xayf iyo cadaaladdarin ay dhacdo lakiin midda qalbiga waa ka gooni xubu rajuli qofka jacaylka u jeclaado bacda nisaa'ihi haweenkiisa qayb ka mid a agtara ka badan min bacdi marka kale wuxuu ku soarayo baabkan baab xadii saddex kun sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadis aqbaranii cubaydullahi ibnu sacad ibn ibrahim ibnu sacad alqurashi waa hiqa qaala xadaana cami adeerkiis waa yacquub ibn ibraahim ibnu sacad alqurashi waa hiqatun faadil qaala xadaana abi abiis yacquub abi waa ibraahim ibnu sacad eh, hiqatun xujatun tukuli bila qaadix qaala can saalix ibnu kaysaan المدني وثقة ثبت فقيه عن شاب الزهري محمد شاب الزهري وإمامك قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي وثقة أن عائشة أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi أرسل waxaa diray أزواaج النبي نبي xaaskiis waxay direen فاطمةa بنta رasuuل الlah صل sلم ayay direen yay u direen إلى رasuل lah rasulka u direen sل sلم nabiga alla عليه الصلa سلام erga ahaanay u direen فاطمة بنti faaimatu bintu rasuuli lah sal slm ayaa waxaa loo diray erge ahaan yaa erge ka yihiin xaasaska nabigeena ay ka tahay cafwan yaa loo ergeynay oo loo tegi nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam kow arsala waxay direen aswaaju nebiy nabiga xaasaskiis sal slm faatimata binta rasuli sal slm ayay direen ilaa rasul rasulka ay u sal slm fastadanat calayh inay usoo gasho oo gurigiisa ay gudaha usoo gasho ay fasax weydiisatay faadana naam fastadanat caleyh wahuwa nabigeenana mudajicun ula jiifo maci aniga ila jiifo umuna caisha ayaa dhihi fii mirtii garayskayga iyo gorgoradayda ayaad nabiga igula jiifay mirtiga waxaa weyaan waxaa weyaan waa thawbun wa izaaru akhdar waa taqriiban ama garays ah ama gorgorod ah adee markaan mxu laga xirto oo taqriiban dumarka ay xirtaan weyaan ayaad igula jiifay nacam dhulka inaad yeelaya laga yaaba mxuu ahaa ay goosha looga dhigay faadina laha markaasa nabiguna u idmi sal alla alay slam ilan waa maxram faqaalat waxay tii ya rasul rasulka allow ina aswaajaka haweenkaaga arsalnanii way isoo direen ilayka adaa iisoo kaa direen xaasaskaagii oo iyadana m maxay u yihiin maxay u yihiin ya hooyooyin maxaa kale u yihiin hooyooyin garanay magac kale aaya magac kale eedo hooyo iyo aaya iyo eedda intaba waa lahajaadka ummadda soomaaliyeed qaar waxay leeyihiin eedda xaaska aabba uu qabo wiilka ama gabadh waxay u noqoni eedo oo annaga saan hadda nodisan taqriiban gobolkan waqooyiga bari aan u badanna qaarna waxay yidhahan aayo qaarna waxay yidhahan hooyo intaba marka isma diidays waaya aahay arsalnanii way soo direen ilayka adiga yasalnaka waxay ku weydiisanayaan alcadla inaad cadaalad ugu samaysa fi bnati abi quxaafa gabadha ina abi quxaafa oo abubakar u dhalay oo umuna caaisha radialla ta anha inaad cadaalad ugu samayso oo ayada leexashada aad u leexatay amaba ayada jaceylka ziyaadadahood muxuu ahaa u samaynaysa inaad waxaa weeyaan cadaalad aad nooga samayso nooga ergay ay igu yidhaahdeen arrintaasay ku dhacday arrinta waxay ku dhacday waa noo imaan doontaa in nabigeena calayhi salaatu salaam umuna caaisha aad buu jeclaa soo saamahayn marka xaaladda noocaa ahayd saxaabada nabigeena marka waxay samayn jireen nabiga hadiyay u keenayaan qaar baa cunno u keeni qaar baa caano u keeni wamaa ilaa daalika xaalad ciriiri baa la jiray marka hadiyadda qofka marka hadiyadda loo keenana koley dumar kale hadiyadu waa gaari laakiin waa tashriif in nabigeena lala soo beegto xilliga aad umuna caaisho la jooga waa tahriif iyada lagu shari sooma marka arrinka isaga ahay dumarka kale markaad la joogana inta badan hadiyad waxaa laga yaabaa inay sida ay caaisho u imaanaysa ay u imaan nacam hadiyad waa imaani laakiin sida umuna caaisho xilligeeda mo kale maaha marka in saxaabada marka nabiga ula hadla sal alla alay slam uu yidhaahdo guri kastoon jooga hadiyad ayuu keena oo caaisho basa ku gooniya inuu dhaha saasay rabaan saas ayay rabaan <laughs> waayahay o marka cadaalad ay rabaan taas weeyaan wa ana anigana saakitatun aan aamusanay yaa aamusan umunaa caaisha waa iska aamusanta hawsha qofkay ku socota oo lagu dhegany o laga dacwoona waa iyadii laakiin shib waa iska aamusanta faqaala laha rasul wuxuu ku yiri sal slm wuxuu ku dhaha gabadhiisi ay bunaya gabadhay gabadhaydiyey alasti miyaad ahayn tuxibiina mid jecel man uxibu qofkaan jecla mid jecel sooma tihid qofka aniga aan jeclahay sooma jeclid qaalat waxay tihi balaha inaan jeclan iska dhaaf waan jeclahay oon jeclahay on jeclahay qaala wuxuu yihi nabig sal slm faxibi hadihi midaanaytu jeclow waatay ummuna caaisha weyaan radi allahu taala andaha faqaamat faaimatu way istaagtay faaimatu bintu rasul sl sl xiina goorti samicata ay maqashay min rasul rasulka hadalka ka maqashay way kacday farajacat waxay u laabatay ilaa aswaaji nebiy nabiga xaaskiisa u laabat sal slm fa ahbarat huna way u warantay biladii arrinkii qaalat ay tiri oo arintii ergadii oy nabigu sheegtay ayay u sheegtay waladii iyo arinkii iyo hadalkii qaala lahaa nabig ku yidhi sal slm jawaabta uu siiyey ay u sheegtay faqulna waxa lah waxay ku yidhahdeen maa naraaki kuma aragna aqnayti inaad tartay canna xagga naga min shayin wax inaad wax noo tartay kuma aragna waxba maadan qabanin nabigu u laaba waxay kuu weydiisanayaan alla weyne alcadl cadaalad inaad u samaysa fi abi quxaafa in abi quxaafa gabadhaas in abi quxaafa ah inaad cadaalad ugu samaysay alla kugu weydiisanayaan waay o nashadtuka allah qaalat faaimat faaima waxay tihi wallahi allan ku dhaartee laa ukalimuhu lama hadlayo fiiha caaisha arinkeeda laa ukalimu lama hadlayo hu nabiga lama hadlayo sal slm fiiha caaisha abadan weligii caaisho arrin ku saabsan iyo caaisho in muxuu ahaa xaaladeeda weligii kalama hadlayo ku tiri radia allahu anha qaalat caaishatu waxay tihi faarsala waxay soo direen aswaaju nabi nabiga xasigi sal slm zaynaba binta jaxshin ay usoo direen radia allahu anha min muminiin ay soo direen ilaa rasul rasulka ay usoo direen sal slm wahiya iyadana allatii waati kaanat ahayd tusaamiinii tusaamiinii ay tutaawiluunii waa tan isku kay dhiriris ayay ahayd oo xubbiga jacaylka xubbiga nabiga sal l slm iyo yacni dhankaas oo isku kay dhiriran jirtay oo taqriiban kaanat tusaamiinii mid isku kay dhiririsa min awaaji kaanawahiya iyadana allatii t wayn kaanat tusaamin isku kay dhiririsa min aswaaji nabiga nabiga xaaskiisa sal slm fi lmansilati xagga booska cinda rasul rasuulka alla agtiisa yacni aniga ayay muxuu ahaa ila cariirsan jirtay ya saasoo kale waa sidoo kale booskay la cariirsani oo jacaylka nabigeena ad u qaba sal alla slam caaisho ayaa booska ugu horeey joogta ayadana way leyra cariirsani ayadana way leyra cariirsani weyaan in sax tacbiir kow walam ara ma arkin imraatan amaan bay kala dulacday marka fiiriya umuna caaisha walam ara ma arkin imraatan haweeney qatu weligey khayran ka khayr badan Eh, khayr badan fi diini agga diinta min zaynaba agga diinta iyo tadayunka iyo alla caabuditaanka naag ka khayr badan zaynab maan arkin waa masaakinta ataa wausin jirtay oo adqa ugu baqitaan badan lilah alweyne caza wajal wa asdaqa kaga rusheen badan xadiidan agga hadalka wa awsala ka xiriirin badan lirxim raxim ka xiriirin badan wa acdama sadaqatan ka sadaqa ka weynaan badan atwalu kuna yadan markuu nabiga sal slm awalu kuna luxuuqan bi atwalu kuna yadan ataa maray nabigeen wuuu yih sal slm qofka u horeeya isoo hareeri doono waa qof cidda inkuu gacanta dheer markaasaa inta loo qaatay mitir iyo diraac loo qaatay gacmihii la dhiririyey arrin saas ma ahayn zaynab ay noqotay marka dambe yani qofka ugu nafaqa bixin badan oo ugu sadaqa bixin badan ahayd radia allahu taala ardaha waaya xataa moogta waxbixinta manaa bixinta wax haysasho basmaha la socda dadka qaar waxay u malaynayaan sakhaaga iyo deeqsinimada qofka inaad bangigiisa buuxa oo jeebkiisa buuxa ay u malaynayaan saas maaha sakaaga waxaa ka mid ah hadda rag maaratay walaalaheenaho marka salaada subax laga baxa kitaabaha qur-aanka intay halkan istaagaan yacni qaybinayaan qur-aanka qaybinayaan oo waxaa weeyaan bahalka yar oo la saarto rixlaha qaybinayaan waa sakaa hawshaan hadda muxuu ahaa daruustan la wado ragga qaar oo u taagan jazakum allah khayran oo xamaalayaan oo kuraasta dhigayaan oo waxaas waa sakaaga nooc ka midta weliba afdal sakaawa oo qofka intaano qof inuu u diyaariyo in darsi uu mid fariisto od akhriyo inta kalena ay dhegeystaan kitaab la akhriya sakhaaya ka mid sakhaag waxaa ka mid in ummaddii waxaa weeyaan loo adeego sakhaaya ka mid ummadda waaa sakhaag waxaa ka mid a in waxyaabaha ummadda u dhexeeyo aad dadka aad kaga hormarta sakhaaga maalka bes ma aha iyo jeebkayga buux bes ma aha marka waxay ahayd radia allahu tacala ardaha zaynab binti jaxsh xagga wa acdama sadaqatan xagga sadaqadana weynaan badan waashadda darnaan badan ibtidaalan inay dulayso oy basaasta linafsihaa nafteeda fi lcamali shaqa alladii camalkaasoo tasadaqu bihi ay sadaqaysanaysa wa taqarabu bihi ay alla ugu dhowaanay subxana wa tacaala moogtahay mararka qaar waxaa laga yaabaa in loo baahda shaqoodhin culus in loo bahda laga yaba in masquulaha in la dhaq loo bahda laga yaaba ilah baa looga dhawaana sooma markaas intaa iskama reebays dadku aragtay marka howlahaas caamka ay timaada ragaa taagtaagsaniyo saasay leeyihiinoo danna qabriga isku dhex ridayaan dalab maca alkhamiiskoodii koofidoodii waxoodii qabriga isku dhex tuurayaan wuxuu faagi wamaa ilaa dalik ila waquba ila allah marka dhankaas waxay ka ahayd qof ayna bacaadi ahayd maa sawratan maa wixii ka soo haray sawratan burqasasho burqasho amaba boodid oo min xiddatin yara abicadayga mararka qaar yara boodi jirtay marmarka qaar ayay bow dhihi jirtay kaanat ahaatay fiiha iyada yani inti kale markay lahayd laakiin mararka qaar way yara boodi jirtay xanaaq yaro oo muxuu ahaa iyo yara dabci kulayl intaas waxaanan ahayn dad u yeeraysa tusricu minha alfaya tusricu ay degdegaysa alfay minha xaggeeda ay u degdegaysa alfayat soo noqasho ha hanaaqdo laakiin markiiba haddana way ka soo noqon jirta qalbi wax ku qabasho ma lahayn sidaa weyaan fasta'danat marka ammaanay kala dullacday xoogo xanaaqa yarna way lahayd xanaaqaas marka waxyaabaha aad keenay isla xadiidkanaan ku mari doonaa fasta'danat calaa rasuuli nabiga al sl ay idin weydiisatay wa rasul rasulka sl caaishata caaisha ula jara fii mirdihaa garayskeedii amaba gorgorodeedii can alxaali xaaladii allatii xaaladaasoo kaanat ayha dakhalat faatimatu calayha xaalada ay faatima u soo gashay nabigeen iskama bedelin halkaas iska jiifa soo ma faadina laha rasuula nabig al sal slm faqalat waxay tii ya rasul rsulka allow ina aswaajaka xasaskaada arsalnii way soo direen yasalnak waxay ku weydiisanayaan alcadla cadaalad fi bnati abi quxaafa in abi quxaafa inaad cadaalad ugu samaysay ku weydiisanay waa caaishe intaas kuma kaaftoomi marka zaynab xidadii yareedaa soo booday iyo sawradii hay waqacat bi markaasay igala duldhacday ama igu duldhacday cay intaa ii qaada tashtumuni wa yacni si fiican baa igu miistay kow wawaqacat bi wastataalat weliba waxaa weeyaan aad bay iigu dheeraatayo meel soko igama soo noqon meel dhow waana anigana arqubu waxaan sugayaa rasul rasulka sal slm wa arqubu darfahu indhihiisan saa u fiirinaya inuu u jawaabo ama aad gabadhe bal xoogaha u yarkaadi inuu dhaha ayaan sugi o hal adina miyuu i idmay lii ani fiiha inaan iska celiya ilan waa li inaan muxuu ahaa yani laa yuxib اllahu اljahra bisu alqowli ilaa man dulm qof la dulmiyoo lagala dulcamahe marka nabiga inaan u jawaabay inuu idmaa in kale ayaa nabiga ishiis markasta aan saas u milacsanaayey falam tabra kama aynu zaynabu falam tabrax kama aynu zaynab zaynab xataa caraftu ilaa aan ka garto ana rasul la sl slm laa yakrahu inuusan nacaynin an antasira inaan arguto inaa argud xaaladda waxay gaartay marka marka dambe dee xaalada la joogi karin say igu waday igu waday cayd igu waday marka dambe nabigaasaa u eegay nabigeena marka xaalad wuxuu gaaray marka sida aan ka fahmay leedahay inaan argutay inuusan waxba u arkayn kow haaye hahay falamaa goorti waqacat falamaa goorti waqactu biha aan ku dhacay oon kala duldhacay lam anshabha waxaa weyaan uma aana kuma annagaanin uma aanan kaadinin bishayin shay xataa anxaytu calayha ilaa aan aamusiyo xataa afxamtuhaa weyaan markiiba waa kala dullacayo kadibna ilaa ay mxuu amakaagto oy dhub tiraahdo uma aanan kaadinin isla markiiba caaishada waa taqaana radi allah ta aha qof inaba caadi ma ahayn faqaala rasul sg u sl slm inahaa iyada ibnatu abi bakrin waa ina abu bakr gabanaan aad hadal mid la soo doonatay oo haddana muxuu ahaay afka aad juuqda ku gabay zaynabay waa in abu bakr ma qof caadi ad u wa yan nabigeena ala sla slam arrinkii ay samaysay yacni ooy aargudatay oy gabadha iska celisay nabigeena horta inay bannaantahu muxuuah meesha cadday midda labaadna mansilada iyo dadnimada iyo aftahanimada iyo xikmadda umuna caaisho ku jirtana nabigeenna uu qiray sal lla alay slm lakin intaas muusan dhaafin inahaa ibnata abi bakrin intaasuu nabigeena ku gaabay sal slam ya ay ku banaantay axsanta aabbeed way ku banaantay oo aabbahood ku banaantay saas ma ma ahan jirin sida weeyaan axsanta xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad waa صaيح الاسناad أخbaranii cمrان بن bkاr الxمسي wa qال xadثna أبواليمان الحكم بن نافع الxمسي wa ثiqة qaala anba'na shucayb ibn abi xamsata wa iqatun caabid can zuhri qaala ahbaranii maxamed ibn cabdiraxmaan ibn اlxaris ibn hishaam wa iqatun iqa ana caaishata uma almu'miniin radia allahu andaha qaalat waxay tihi fadakarat naxwahu xadiidkii xadiid la macno ayay sheegtay wa qaalat waxay tihi arsala way direen aswaaju nabi nabiga xaaskiis sal sl zaynab ayay direen fasta'danat waa idin weydiisatay faadina laha nabigu u idmay fadahalat way soo gashay faqaalat waxay tihi naxwahu xadiidkii xadiid la macnaa khalafahumaa labadooda waxaa khilaafay macmarun ayaa khilaafay rawaahu can الzuhri can curwa can cayشhata bedelka uu muxuu ahaa xadiidka hore labada xadiido hore waxaa weeyaan ay ka wariyeen zuhri uu ka wariyey can muxamed ibn cabdiraxmaan ibn xaarid ibn hishaam can caaishata uu ka wariyey ayaa waxaa khilaafay arinta ayada ninka la yidhaahdo macmar ibn rashid alasdi xadiis noo imaan doono weyaan oo zuhri inuu curwo ibnu zubayr ka wariyey curwana uu ka wariyey caaisho ayuu sheegay sidaa weeyaan marka labada hore ayaana saxsan laakiin xadiidka waa saxi isnaad noo imaan doono iqatun faqiih can caaishata um muminiin radi allah ta anha qaalat waxay tir umuna caaisha ijtamacna way kulmeen ijtamaca ayaa shayga mashhuurka oo la yaqaano waa ijtamaca nuunu niswa in waxaa weeyaan amaba in la raaciyo nuun muxuu ahaa nuunkaas in meesha la geliyo oo waxaa weye ijtamacna way kulmeen arrinta ayada ah waa luuqadii niminka loo aqooni jiray akaluuni albaraakhiif waa luqatu cinda qowm sidaa weyaan marka ijtamacna way kulmeen awaju nab nabg sal slm laakiin asal ahaan waa ijtamaca aswaaju nebi sal slm ayaa kulmay faarsalna way soo direen faatimata ila nabiga uso diren sal slm faqulna la waxau yihahdeen ina saaka haweenkaada wadakara kalimatan macnaha kalima macnaheed ayuu sheegay yanshudnaka waxay kugu muxuu weydiisanayaan allaweyne alcadla ina cadaalad sameyd fi abi qaxaafa in abi qaxaafa umuna caaisha radi alla anha ina cadaalad uga samayso qaalat waxay tihi fadakhalat cala nabiy nabiga ay gashay sal slm wahuwa nabigeen caaisha ula jiro fii mirdihaa garayskeeda uu kula jira iyo maradeedii fa lahu waxay ku tihi ina nisaa'aka dumarkaada arsalnii way isoo direen wahuna iyagana yanshudna kalcadla cadaaladda ay ku weydiisanayeen fi abi qaxaafa in abi qaxaafa umuna caaisha radia allahu tacaala canhuna wa faqaala wuxuu laha nabi nabig wuxu ku uri sal slm atuxibuuni atuxi faadima la soo diray soo maha faqaala laha nabi nabig wuxu ku uri sal slm atuxibiini atuxibiini miyaad i jeceshahay qaalat waxay tii nacam ha qaala wuxuu yidhi faaxibiiha cayisho marka jeclow saasuu nabig sal slm qaalat waxay tihi farajactu xadiidku waa bilmacna abcan xadidka hore xadiidkan waa isku nooc laakin waa xadiidun bilmacna riwaayatun bilmacna qaalat waxay tihi farajactu way u laabatay ilayhina ayaga u laabatay faahbaratuna waxay u sheegtay bimaa qaala nabig wuxuu yih sal slm ay u sheegtay faqulna waxay yihahdeen laha iyada inaki adiga lam tasnaci shayan wax maadan samaynin farjic ilayhi nabigu u laaba sal slm farjic ilayhi faqaalat waxay tii wallahi allan ku dhaartay laa arjicu ilahi uma laabta fiiha ayada arrinkeeda abadan weligay uma laabta weeyaan wa kaanat waxay ahayd faatima binti rasul lah sal slm ibnata rasuulah nabiga gabadhiisa ahayd xaqan dhab nabigay ku banaaneed oo nabigeena calayhi salat slam kerkerka iyo qof in wax lagu celceliyo dhaqan uma lahayn dabiicaddiisay qaadatay marka nabiga hadduu marba ka soo istaagay hawsha ayada inay ku noqoto ma aynan samaynin fa waxay direen zaynab binti jaxshin radia allahu taala anha uminu mina bay qaalat waxay tihi caaisho caaishatu waxay tihi wahiya iyada allatii tii weyaan kaanat aheyd tusaamiinii iskay dhirriso oo ila tartanto min aswaaji nabiga xaaskiisa sal slm fa qaalat waxay tihi aswaajuka xaasaskaada arsalna way soo direen wahuna iyagana yanshudna kalcadla cadaalad ay ku weydiisanayaan fi ibnati abi quxaafata abi quxaafa gabadhiis inay cadaalad ugu samayso su-aal waliba ay ku jirto dhaarin ama ehbin uma kadibna aqbalat calaya anay iisoo joosatay marka umuna caaisha iisoo joosatay tashtumunii ayadoo cayaysa fajacaltu waxaan guda galay uraaqibu nabi nabiga inaan saa u fiiriyo sala allahu calayhi waali wasalam waanduru an eega arfahu ishiisa iyo indhihiisa hal yadanu lii muidmiya min an antasira inaan gargaarto mxuuaha naftayda u gargaaro minha iyada ama aan ka arguto oan iska celiyo qaalat waxay tihi fashatamtnii way caysay xataa danantu ilaa aan ka malay annahu nabigeena laa yakrahu inuusan nacaynin an antasira minha inaan ka arguto faاstaqbaltuhaa kadibna waanu jeestay falam albah ma anan nagaanin an afxamtuhaa inaan afkeeda juuq gabsiiyo oon aamusiyo gub aan ka siiyo inaha iyada bnata abi bakri waa ina abi bakr aabeed ay ku banaantay siduu shee cbdulahi sheegay qaalat caaishatu waxay tihi radi alla tn anha falama lama arkay imraatan haweeney khayran ka khayr badan walaa agtara ka badnaan badan sadaqata xagga sadaqada walaa awsala ka xiriir raximka wa abdala eh, dhiibid badan linafsiha nafteeda amaba dullayn badan badligaas caadiga ah oo bixin weeyaan tii horena waxaa wey nafteeda inay muxuu ahaa u sakhirta waabdala dhibitaan badan linafsiha nafteeda amaba duleyn badan fii shayin shay yutaqarabu loo dhawaado bihi shaygaas ila allah alweyne tacala korahay min zaynaba maan arkin maa cadaa sawra maa cadaa sawra booditaan oo min xidatin yara kulayl ah oo kaanad ahayd fiiha iyada xogahoo dabciga ayaa kulayl baa ku yari jiray tushiku waxay u dhoweyd minha tuushik way dhaweyn jirtay minha iyada alfaya inayska soo noqotona way dhaweyn jirtay qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi haada xadiidkan khaطaun waa gaf wasawaabu sida toosanna oo saxda ahna qabla waa xadiidka hore muxuu khaa ku yahay khaa kale ma jiro khaa uu sheega waxaa weeyaan in curwo oo umuna caaisho ka wariyey ayaa khalad uu leeyahay oo waxaa saxa in xadiidkii hore oo muxamed ibn cabdiraxmaan ibn xarid ibn hishaam uu ka wariyey ninka la yidhaahdo umuna caaisho uu ka wariyey saasaa sax ayuu le laakiin wax ishkaala kuma sugan kuma sugna xadiidka sanadkiisa waa saxiix laakiin haddii ciladaas oo curwo booskiisii maxamed la geliyana waa ibdaalu iqatin biiqa wax dhibaato kuma sugna hada wallahu aclam w sal allah wslam abdi rasul mustafa